بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطر رحمه الله تعالى الإجارة هذه مدن أحكام الإجارة وإجارة أحكام تيدي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوق هذه الإجارة aqsaamta ay u qaybsamayso iyo axkaamta ay iska leedahay ijaaradu ijaaradu guud ahaan waxay u qaybsantaa laba qaybood ijaaratu cayn iyo ijaaratu dimma ayay u qeybsamayn ijaaratu caynka waxaa weeye waa shay mucayana oo si gaara loo magacaabay qofka inaad ka ijaaratid tusaale ahaan inaad tidhaahid gaarigan ayaan kaa ijaartay in alaabtan aad igu qaadid ood igu xambaartid ijaarada noocaas oo kale waxaa la yidhaha waa ijaaratlcayn ijaarada qeybta labaadna waxaa la yidhaahaa ijaaratu dimma ijaaratu dimma ulejeedada laga leeyahay waxaa weeye waa wax meesha markaa aan oolin oo qofka aad ka ijaaranayso tusaale ahaan waxaa weeye qofkii waa inaad u tilmaanto daabad oo tihaahid yacni daabadda noocaas noocaasa ayaan kaa ijaartay inay wax ii qaado daabadda noocaasi daabadda noocaasa oo tilmaanteedu sidaa ay tahay ayaan kaa ijaartay in alaabtan aad iigu qaadid waa wax la tilmaamay oo markaa goobta aan joogin ijaarada noocaas oo kale waa ijaaratu dima waxaa kaloo ijaaratu dimada ka mid ah qofka inaad ku tiraaho alzamtu dimataka an taxmila lii haada almataaca alzamtu dimatak waxaan qoortaada ku leeyahay oon kugu laasimiyey an taxmila lii haada almataaca alaabtan inaad ii qaaddo isagu wuxuu doono ha saaro ama dhabarka ha ku qaado ama gaadiid ha ku qaado isagay u taalla waa ijaaratu dima noocaasna waxaa la yidhaha iyadana ijaaratu dima alijaaratu ijaaradu lugatan min lugatin xagga luqada ismun waa magac magacaasoo lilujrati ujrada u sugnaaday ijaarada xagga luqada carabiga ujrada la kala qaadanayo iyo lacagta ijaarka ee la kala qaadanayo ayaa asal ahaan magaceeda waxaa la yidhaha ijaaro xagga luqada carabiga wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdun waa heshiis calaa manfacatin manfaco lagu heshiiyo manfacadaasoo macluumatin la og yahay manfacadaasoo maqsuudatin loo qasdo manfacadaasoo qaabilatin aqbali karta lilbadli dhiibid aqbali karta walibaaxati bannaydna aqbali karta biciwadin bedel qaadashana lagu heshiiyo manfacadaas ciwadkaasoo macluumin ee la og yahay xagga sharciga wuxuu rabaa sheekhu inuuna baro ijaaro sharcigu waxa uu yaqaan ijaarada sharcigeedu waxa weeye caqdun waa heshiis calaa manfaca manfaca in lagu heshiiyo leannahu shayga adiga milkiyaddiisii ma wada qaadanaysidee nafcigiisaad ijaaratay tusaale ahaan qofkan haddaad guri ka ijaarato macnaheedu ma aha guriga inaad la wareegayso ood wada qaadanayso guriga ku nafcintii aad ku nafcinaysaad ijaaratay manfaco wey marka idan marka alijaaratu waaridatun cala almanfaca ijaaradu weligeedba waxay aroortaa manfaco waxaad qofkan yani aad ka ijaaranayso waa shayga inaad ku nafciso ee shayga inaad wada qaadanayso macnaheedu ma aha manfacadaasoo macluumatin ee la og yahay shayga nafci waxaad qofkan aad yani ka ijaaratay waa shayga inaad ku nafciso nafcigaasina waa inuu noqdo nafci laysla og yahay manfacadaasoo maqsuudatin loo qasdo manfacadu waa inay tahay manfaco dadku ay u qasdi karaan maxaa baxay waxaa jirta manaafic غayr maqsuuda manaafic waxaa jirta wax qiimo aan lahayn oo hadda wax la niyeesto iyo wax loo qasdo midna aan lahayn taasoo kale ijaaradeedu ma ansaxayso tusaale ahaan maxaa ka mid a ijaaratu tufaax walaymuun lishami waxaa tidhi tufaaxan iyo liintan waxaan kaaga ijaartay inaan urursado ayaan kaaga ijaartay hadihi ijaara laa tasix lanna waxaas wax loo qasdo oo qof bini aadam oo caqli leh wuxuu u qasdo ma ahan manfaco loo qasto ma ahan laakiin inaad tiraa gurigan waa kaa ijaartay inaan dego wax macquuloo manfaco maqsuudo ah oo manfaco loo qasto marka shayga manfacadiisa waa inay tahay manfaco loo qasto oo bini aadamku ay daneeyaan waa inay manfacadu tahay manfacadaasoo qaabilatin aqbali karta lilbadli dhiibid iyo walibaaxati bannayn aqbali karta waxaa shardiga manfacadaas inay tahay manfaco sharcigu uu ogol yahay in la dhiibo lana banneeyo waxaa jirta manaafic sharcigu uusan ogolayn in la kala ijaarto oo qof aad siiso oo qof aad u bannayso manaafic aan la ogolaynaa jirta manaaficda noocaas oo kalea ijaaradeedu ma ansaxayso ijaaradeedii ma anfaxayso tusaale ahaan masaaxiftii lagu waqfay oo masaajidka lagu waqfay haddaad tidhaaho waan ijaariyo qof aan ka ijaari ma ansaxayso lanna waxa weye sharciguba kuma ogola in qof aada siisood u bannayso inaad qof siisood u bannayso sharciga kuma ogola biciwadin ciwadna lagu caqdiyo lagula heshiiyo manfacadaas in qofka loogu banneeyo ciwadkaasoo macluuman laysla ogyahy ciwadka waxa weeye waa wixii qofka yacni shaygan ijaartay uu bixinayo ama lacag ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan taasaa sharcigu u yaqaanaa ijaaro arkaanu lijaarati haadihi tani arkaanu lijaara tani waa ijaarada tiirarkeedii halkan sheekhu wuxuu uga hadlee ijaaradu arkaanta ay ku dhisan tahay arkaanu lijaarati ijaarada tiirarkeedu arbacatun afaru siiqatun siiqo siiqadu sida dhowr goor baanu soo qaadan jirnay waa hadalka dhex maraya labada qofoo wax kale ijaartay wa ujratun waa ujro ujraduna waxa weeye waa wixii la bixinayo lacagtii la bixinayo oo ijaarka lagu bixinayo ujraale wa manfacatun manfacawo manfacaduna waxaa weeye shayga aad ijaaratay nafciga aad ka helayso guri aad ijaaratay waxaad ka helayso maxay yihiin inaad ku nafciso manfacawo wa caaqidun qofkii heshiiska gelayay caaqidkana waxaa weeye waa qofkii heshiiska gelayey ha noqdo mu'ajirkii iyo musta'jirkii guriga guri qofkii guriga iska lahaayo milkiilaha waa caaqid kan guriga ijaaranayana waa caaqid isna ilaa labadooduba heshiisay gelay arkaanta afarta ah ayay ijaara ku dhisan tahay shardu siiqati alijaara haadaa midkani shardu siiqati اlijaarati ijaarada siiqadeedii siiqadaa shardigeedii siiqada ijaarada iyo shuruudaha sharcigu uu xiray ayuu sheekhu inoo sheegi shardu siiqati اlijaarati ijaarada siiqadeeda siiqadaa shardigeedii shardu siiqati اlbayci ka shardi siiqati اlbayci beecii siiqadiisii shardigiisii oo kale shuruudihii aanu ku soo marnay qabuulkii iyo iijaabkii beeca wixii shuruudahoo loo shardinayey ayaa siiqada ijaaradana loo shardin ilaa cadama taaqiiti waqtiyeynta la'aanteeda mahan xagga baabulbeec markii la marayey ataaqiid taaqiitu lbeyci laa yasixu beeca in wakhti loo sameeyo ma ansixaynin baabulbeec markaanu maraynay laakiin halkan markii baabulijaara la marayo yushtaradu fi lijaarati ataaqiit ijaarada shuruuddeedaaba ka mida in wakhti aad samayso wakhti u yeesho gurigan waa kaa ijaartay hal sano laba sano bil walbana waxaan ku siinaa intaasoo qarasha bil walbana intaasoo qarashaan ku siin <coughs> marka meeshan ijaarada baabulijaara wakti waaba loo baahan yahay in la sheego leannu ijaarada laba shay midu imaa muqadaratun bitawqiid wa imaa muajaratun wa imaa muqadaratun bilcamali ijaarada imaa in lagu qadaro wakti in loo yeelo ama in camal loo yeelo oo camalkaas markuu dhammaado ijaaradiina ay dhammaanayso ijaarada camalka loo yeelay tusaale ahaan maxaa ka mid a ah, qofkan waxaa tidhi waxaan yacni ii toli oo aan kuu ijaartay marada inaad qamiis iga tasho goormay dhammaanay ijaaradaas ijaaradaas waxay dhammaanay waxay ku dhammaanay camalka qofkan wuxuu shaqadii dhammeeyey taasoo kale yacni ijaaro muaqata waxa weeye waa ijaara yacni muqadaratun bicamal waa ijaaro lagu qadaray shaqo qofka shaqada markuu dhammeeyo intahat ilijaara ijaaradii markaa way dhammaatay qaybna waxa weeye waa ijaaro wakti loo samaynayo waa sidii maalan guri markaad qofka ka ijaaranayso waxaad leedahay gurigan hal sano toban sano ayaan kaa ijaartay bil walbana intaasaan ku siina shuruud اlujrati haadihi tani shuruud اlujrati tani waa ujrada la kala qaadanayo shuruudaheedu halkan sheekhu wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala lacagta ujrada ee la kala qaadanayo wax lagu ijaaranayo shuruudaha sharcigu uu u xiray shuruud اlujrati ujrada shuruudaheedii ru'yatuhaa ru'yat اlujra ujrada aragtideedii weeye in kaanad hadday tahay ujradu mucayanatan mid la magacaabay hadday tahay waa in la arko wa kownuhaa ahaanshadeeda way ujrada macluumatan mid la og yahay ay ahaato jinsan min jinsin xagga jinsiga laga og yahay wa qadran min qadrin xagga qadarka laga og yahay wa sifatan min sifa xagga tilmaanta laga og yahay in lam takun haddaysan ahayn ujradu kadaalika sidaas oo mucayanada ah haddaysan mucayan ahaynna waa in la tilmaamo ujradu laba qaybood u qaybsantaa sida sheekhu noo sheegayo ujra mucayana iyo ujra fi dimma ujra mucayana iyo ujra fi dimma ayay u qaybsami haddii marka ujrada waxa lagu heshiiyey ay noqdaan wax la magacaabay oo tiraa ah, maalan gurigan waxaan kaaga ijaartay intaasi intaasaan kaaga ijaartay oo shaygii shay mucayana uu yahay waa in markaa la arko shaygii guriga tusaale ahaan waxaad tihi shaygan waxaan kaaga ijaartay lacagtan aan kaaga ijaartay waa lacagtan lacag aad isla arkaysaan oo labadiinni aad isu jeedaan oo mucayana hadday mucayan tahay waa in shaygii la arko waxaanaan kaaga ijaartay haddaad tidhi dee wixii aad kaaga ijaartay waa in la arko shaygan waxaan kaaga ijaartay waxaan waxee waa in la arko shaygii haddii shaygu mucayan yahay haddii uu yahay ujradu waxdi maaho waa kugu leeyahay ay tahana waa in la tilmaamo oo la yidhaaho waa lacag doolara qadarkeedu intaa la egyahay oo laba boqoloo doolar ah tilmaanteedu sidaas tahay waa in la tilmaamo haddii wixii waxdi maahoo dayna ay yihiin haddii wax goobta yaal ay yihiinna waa in la arko waxa ujrada ah <coughs> shuruud اlujrati ujrada shuruudaheedii ru'yatuhaa ujrada aragtideeda wey in kaanad ujradu mucayanatan wax la magacaabay hadday yihiinoo waxaanan kaaga ijaartay qarashkan meesha yaallaan kaaga ijaartay hadduu yahay waa in la arko qarashkii wa kownuhaa ujrada ahaanshadeeda way macluumatan mid la og yahay ay ahaato jinsan min jinsin xagga jinsiga waa in laga og yahay wa qadran min qadrin qadarka ay la eg tahay ujradu waa in la og yahay wa sifatan min sifatin xagga tilmaanta waa in laga og yahay in lam takun ujradu kadaalika sidaas haddaysan ahayn haddaysan mucayano ahaynee wax maqan ay tahay waxa ujrada aada qofka siinayso u tilmaan oo shaygan waxaan kaaga ijaartaed leedaha lacag dollara oo qadarkeedu intaa leegyahay sidaas nooceedu u yahay ayaan kaaga ijaartay taasay ku ansixi haddii wixii wax goobta yaalla ujradii aysan ahayn wa kownuhaa kownu lujrati ujrada ahaanshadeeda way xaallatan mid xaalla ay noqoto hadda la kala qaadanayo musallamatan ay tahay mid la dhiibayo ayaa shardi ah fi lmajlisi majliska iyo goobta lagu dhiibayo fii ijaarati dima fii nawci ijaarati dima ijaaratu dima nowceedana waa inay noqoto mid lagu dhiibayo majliska oo la kala qaadanayo hore waxaan usoo qaadannay ijaaradu inay u qaybsanto ijaaratu cayn iyo ijaaratu dima ijaaratu dima laba suuraan ku suuradaynay ijaaratu dimada waxaanu ku suuradaynay qofka inaad u tilmaanto shaygii aada rabtay inaad ka ijaarato oo tiraa gaari noocaasi noocaaso ah ayaan rabaa alaab ina ii qaado inaad ii keento gaarigii meesha ma yaalla waa wax laysla tilmaamay noocaas waxaa laydhaha ijaaratu dima nooc labaadna waan ku tilmaanay ama waan ku suuraynay ijaaratu dima inaad tiraa alzamtu dimataka oo hortaada waxaan ku laasimiyey an taxmila lii haada almataac alaabtan inaad ii qaado markan ijaaradu noocay doontaba ha noqotee haddii ijaaratudimaba ay tahay way ka bedelan tahay oo waxaa shardi ah in majliska lacagtii lagu kala qaato ijaaratu hadday tahay ijaaratudima oo ay tahay waxaan qoortaada ku laasimiyey alaabtaa inaad ii qaado lacagtii keen wey marka marka masalada dhinacaas maxay ka shabihi ijaaratudimadu salamkii salamka maxaa shuruudihiisa ka mid ahaa ra-sulmaalka in lagu kala qibdoodo majliska ijaaradu hadday tahay ijaaratu dimma waad leedahay daabad noocaasi noocaasi noocaasa ii keen oo alaabtan ha ii qaadee haddaad sidaa ay tahay waa in mejliska lagu qibdoodo ijradu amaa haddii ijaaradu ay tahay ijaaratulcayn oo guriganan kaa ijaartay ay tahay markaa shardi ma aha in guriga lacagtiisi mejliska lagu kala qaato guriganan kaa ijaartay hadday tahay lacagtii in mejliska lagu kala qaato shardi ma aha laakiin hadday tahay ijaaratu dimma daabad noocaasi noocaasan kaa ijaartay wixii aad iga ijaaratay gacanta igu shubo waa shardi marka ijaaradu hadday tahay ijaaratu dib shuruud اlmanfacati haadihi tani shuruud اlmanfaca tani waa manfacada shuruuddeedii waxaa arkaanta noogu jiray ijaarada arkaanteedii ka mid ahaa almanfaca manfacadana waan macnaheeda waanu soo baranayo waa shaygan aad ijaaranayso nafciga aad ka helayso shuruudulmanfacati manfacada shuruuddeedii khamsatun shan wey kownuhaa manfacada ahaanshadeeda wey mutaqawimatan wax qiimo leh waa inay manfacadu tahay manfacada wax qiimo leh waa inay tahay wax qiimo leh la yidhi maxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo istijaaru shaksin shaksi in loo ijaarto limaa laa yutcibu wax aan dhibaynin ka kelimati beec hal kelimo igu dhawaaq hal kelimo oo kelimatulbeeca ah iigu dhawaaq lacagan ku seen ma ansaxayso taas lannahu kelimatulbaac in lagu dhawaaqo wax qiimo lahoo aad qof ku ijaarato maba dhamma ma dhamma qof waxaad ku ijaarato manfacada waxaa shardiga ah, manfaco qiimo iyo lacag la qaabishiin karo inay tahay waa shard waa inay mutaqawimo tahay waxaa kaloo ka mida ah mutaqawimada tusaalooyinkeeda ka mida ah. tii markii hore aanu ku miaalinaynay oo tusaale ahaan waxaa tihi tufaaxan ama liintan waxaan kaaga ijaartay inaan urursado ma ansaxayso lannahu laa takuunu mutaqawima waxaas wax lacag la qaabishiiyo ama qarash lagu bixiyo ma dhamo taas taasi ma ansaxayso marka wa kownuhaa kownu manfacati manfacada ahaanshadeedaa shardiga wa macluumatan manfaco la og yahay inay ahaato waa shardi waxaa kaloo shardiga ah manfacada shaygan oo manfacada laga helayo waa inay macluumo tahay manfacada manfacaduna maxay ku noqon kartaa manfaco la ogyahay licilmi maxalihaa waa in maxalkeedii horta la og tusaale ahaan maxaa baxay haddaad tidhaaho labadan gaari mid ka mid a ah ayaan kaa ijaartay ma ansaxayo leanna waxaa weeye shaygii aad ijaaratay haddaan la ogeyn manfacadii maxaa ka dhalanaya manfacadii aad ka helin aad ka guran lahaydna iyadana ma ogid ilaa shaygii la ijaaraadba waxaad ka dhigtay wax majhuula manfacadii maxay noqonee manfaca majhuula ma kanaad nafcigii ka oofsane mise gaariganaad ka oofsane ma nafcigii nafcigii macluum ma noqonayo marba haddii maxalkii uu majhuuliya wa kownuhaa manfacada ahaanshadeedaa shardi ah maqduurata tasallubi qaadashadeeda mid la awoodo waa inay tahay wax gacanta lagu dhigi karo manfacada oo la qaadan karo waa inay tahay shardigu maxaa baxay ma ansaxayo addoon aabiqa addoon aabiqa oo dhuuntay ama la booliyey in qof laga ijaarto ma ansaxayo lanno haddii la yidhaaho addoonkii manfacada aan ka oofsan lahaa oo ii shaqayn lahaa ii keen qofkii haddaa tiraa ma keeni karo addoon maqan oo aabiqoo dhuuntay haddaad qof ka ijaarato ma ansaxayo leannu addoonkii ii keen manfacadii aan ka oofsado haddaad tidhaahid awood ma lahan addoonkii inuu keeno waxaa kaloo sidaas oo kale aan ansaxaynin manfacadii haddii ay tahay manfaco la awoodo in la dhiibo laakiin sharcigu uusan ogolayn sharcigii manfacadaas in la oofsado uusan ogolayn tusaale ahaan waxaan ansixaynin istijaaru xaa'idin muslimatin likhidmati masjid gabar xaa'idaahee dhiig qabta in la ijaarto la yidhaaho lacagaan ku siinaynaahe masjidka noo xaaq ma ansixayso leanno gabadhan manfacada in laga oofsado sharcigiiyaa diiday manfacada gabadhan in laga oofsado oo masjidkii ay xaaqdo iyadoo xayd qabta sharcigiiaan ogolayn oo sharcigiaan noo diiday marka manfacada in la oofsado hadduu sharcigu diidana waa la mid ma ansaxayo ijaarashadeeda wa kownuhaa kownulmanfacati manfacada ahaanshadeediiyaa shardiyo waaqicatan mid u dhacaysa manfacadu waa inay tahay lilmustaajiri qofkii mustajirka ahayo wax ijaartay manfacadu inay u dhacayso waa shardi waxaa kaloo shardi ah kii musta'jirka ahayoo wax ijaartay manfacada inuu u dhacayso miro uu ka guranayo waa shardi dee kii wax ijaartaba hadduusan manfacadan waxba ka helaynin oo asagii uusanba miro ka guranaynin ma ansaxayso ijaaradaas tusaale ahaan waxaa ka mid a ah, waxaan ansaxaynin istijaaru اlcibaada allatii laa taqbalu niyaaba qof inaad cibaado u ijaarato waa cibaado aan laysaga naa'ib noqon karin ma ansaxayso tusaale ahaan qofaad waxaad u ijaaratay waxaad tihi lacagaan ku siine duhurkan tukaa tiri lacagaan ku siine waxaan kuu ijaartay inaad duhur dukato isageed ijaaran dee waayahayo manfacada qofkan aad ka helayso inay adiga kuu dhacda la raba salaadan ma adiga kuu dhici adigaa ninkan lacagti siiyey oo duhurkan u ijaartay maxaa shardiya manfacadu inaad adiga ay kuu dhacdo duhurkan yuu u dhacahaya nafciga laga helay iyo ajirkiisa wuxuu u dhacayaa qofkii tukaday qofku tukaday ayuu baxay laakiin ninkii mustaajirkaayo qofkan duhurka u ijaartay muxuu ka helay duhurka cibaadadiisii iyo khayrkiisii ma u dhacayo qofkan ijaartay ma ansaxayso taasoo kale marka wax ansaxay ma ah wa kownuhaa kownulmanfacati manfacada ahaanshadeedii ayaa shardi ah hayra mutadaminatin mid koobaysa kayrkeed waa inay tahay istiifaa'a caynin cayn oofsigeeda waa inaysan koobaynin qasdan min qasdin si qasadana cayntaas loo oofsado inaysan koobaynin waa shardi waxaa kaloo shardi ah manfacada inaysan ku hoos jirin shay cayntiisii in la qaato shayga in la nafciyaa la rabay lagu nafciyo laakiin cayntiisa in la qaato hadday meesha ka dhalanayso ma ansaxayso tusaale ahaan waxaan ansaxaynin istijaaru bustaan qof inaa tidhaahdo beertan aan kaa ijaartay oo maxaad iga ijaaratay liajli hamar miraha inaan ka cuno ma ansaxayso taas ijaaradii maxaa ku hoos laaban shay caynahoo la qaadanayo oo ah mirihii beerta mirihii beerta marka ijaaradii maxaa ku hoos laaban shay cayn ah oo la qaadanayo maalan beertan aad qofkan ka ijaaratay maxaad uga ijaaratay inaad miraha ka cunto ma ansaxayso taas cayn haddayba ku hoos jirto la qaadanayo ma ansaxayso ijaarada noocaas oo kalea shardu caaqidi اlijaara haadaa midkani shardu caaqidi اlijaarati ijaarada qofka heshiiskeeda gelaya shardigeedii wey halkan sheekh wuxuu uga hadli qofkan heshiiska ijaarada geli kara shuruudaha sharcigu uu u xiray shardu caaqidi اlijaarati ijaarada qofka heshiiskeeda galay shardigiisii min mu'ajirin kii wax ijaaray ah muajirku tusaale ahaan waa qofkii guriga iska lahaa wa mustaajirinkii wax ijaartay waa qofkii miskiinkii guriga isagu ijaarka ugu jiray ayaa mustaajir lila waxaa shardi ah labadoodaba loo shardi shardu caaqidi اlbayci ka shardi caaqidi اlbeyc beeca heshiiskiisa qofkii gelayey shardigiisii oo kalea loo shardin oo min baayicin kii badeecada gadayey wa mushtarin iyo kii badeecada soo iibsanayay shuruuddii labadii qofa wax kala iibsanayey shuruuddii loo xirayey ayaa loo xihaa labada qofoo wax kale ijaaranay oo shuruudii baayici musajir maxaa loo shardin jiray an yakuuna baaliqayni caaqilayn saxiixa tasaruf waa yihiin dad caqli leh oo qaangaara ah oo tasarufkoodu sharcigu fasaxay waa inay yihiin maxaa baxay qof saqiira waxna ma ijaaran karo waxna lagama ijaaran karo qof majnuuna waxna ma ijaari karo waxna lagama ijaaran karo siwaa islaamilmustajiri qofka ijaaranaya islaamnimadiisii maahane limuslimin muslim ijaaranaya kaas lama shardinayo qof muslim ijaaranaya inuu islaam yahay shardi ma aha oo waxa weye nin gaaluhu qof muslima wuu u shaqayn karaahoo muslimkii gaalka imisaad isiin imisaan kuugu shaqayn uu dhihi karaa muslimkiyaa la ijaaranaya yaa ijaaranaya gaal waa saxiix laakiin baabulbeyc sidaas ma ahayn baabulbeyc masaladani ma bannaanayn oo waxaan bannaanayn addoon muslima in gaal laga iibiyo addoon muslima in gaal laga iibiyo ma bannaanayn sidaysan u bannaanayn musxaf qur'aan ah in gaal laga iibiyana ma aysan bannaanayn laakiin tan ijaara markii la joogo way bannaan tahay qof muslima nin gaala inuu ijaarto oo u shaqeeyo way bannaan tahay taas marka shuruudda yacnii beecii iyo ijaaradii intaasi ku kala duwan yahay suuraةu ijaaraة الcayn haadihi midani suuraةu ijaaraة الcayn ijaarada la yihaaho ijaaraة الcayn suuraddeedii iyo muuqaalkeedii wey ijaarada waa ti aan laba usoo qaybinay ijaaraة الcayn iyo ijaaraة dima ijaaraة الcayn qaabkay u dhacdo suuraةu ijaaraة الcayn ijaarada la yihaaho ijaaraة الcayn suuraddeedii an yaquula زaydu licamrin waa inuu zayd camar ku yihaaho aajartuka waxaan kaa ijaaray haadihi tanan kaa ijaaray taasoo addaara daarta ah waa ijaaratulcayn sooma aragtid waa daartii oo la tilmaamay meesha taalla oo loo jeedo daartan aada u jeedo ayaan kaa ijaaray sanatan sanan kaa ijaaray litaskunahaa daarta si aad u degtaan kaaga ijaaray bimiati dinaar ayaana kaaga ijaaray boqol dinaar fayaquulu camrun camarna wuxuu leeyahay qabiltu waa aqbalay noocaas marka maxaa la yidhaha ijaaratulcayn ijaaratulcayn suuratu ijaarati dima haadihi tani suuratu ijaarati dima ijaarada la yihaaho ijaaratu dima suuraddeedii wey suuratu ijaarati dima ijaaratu dima muuqaalkeeda an yaquula zaydun licamrin waa inuu zayd ninka la yidhaha camar ku yidhaaho alzamtu dimmataka qoortaada waxaan ku laasimiyey xamla haadaa kan xambaariddiisa kaasoo alburi ee burka ilaa beledi kadaa magaalada heblaayo la yidhaha aad burkan ii qaaddo ayaan qoortaada ku laasimiyey bihaadaa kanna aan iigu xambaartid kaasoo addinaari diinaarka hal dinaaran ku siinaa qoortaada waxaan ku leeyaho yacni ku laasimiyey inaad burkan iyo xambaarto magaalo hiblana ii geyso dinaarkaana waa ku siina noocaasna maxaa la yidhaha ijaalatu dima leanna qofkan muxuu leeyahay qoortaadaan kulaay oon ku laasimiyey ama asagu markaa garabka ha saarto burkii ama gaadiid ha u keeno gaari ha u keeno geel ha wuxuu doona ha ku qaato adi waxaad ku leedaha burkaa inuu magaaladaa kuu geeyo ijaarada noocaasna waxaa la yidhaha ijaaratu dima la yidhah ijaaratu dima laba noocan markii hore kusoo qaadanay ijaaratu dima tani waa nooc ka mida nooc kalena waa jiraa lagu miثaalin karo ijaaratu dima waxaa ka mida ka daabatin kastijaari daabatin mawsuufa daaba la tilmaamay inaad qofka ka ijaarato oo goobta aan joogin daaba aad tilmaantay inaad qofka ka ijaarato oo goobta aan joogin maxaad leedahay rati noocaas oo afar jira ayaan rabaa oon kaa ijaartay inuu alaabtan ii qaado ratigi meesha ma yaallo rati aad tiltilmaamayso tilmaamayso labada qayboodba marka maxay noqoneen ijaaratu dimal fayaquulu camrun camarna wuxuu leeyahay qabiltu waan aqbalay ixyaau lmawaati haadihi midani axkaamu ixyaau lmawaat dhulka dhintay noolayntiisii noolaynta axkaamteedii halkan sheekh wuxuu uga hadlay dhulka dhintay sida loo nooleeyo iyo qaabka lagu milkin karo dhulka mawaadka ah dhulka mawaadka waxaa la yidhaha waa ardun lam yajri calayha mulkun limuslimin ardun waa dhul lam yajri calayha aan ku dureersan milkun limuslimin waa dhul hadda ka hor qof muslimoo milkisay aysan jirin qof muslimoo iskale ma jiro waa meel iska duur oo iska bannaan marka dhulka noocaas oo kalea waxaa lagu milkin karaa qofku inuu noolaysto muxuu ku noolaynaa noocuu doonuu ku noolaynaa ama wuxuu ka dhisanaa guryo wuxuu ka dhisanaa beer wuxuu samayn karaa uu ku milkin karaa ceel inuu ka qoto ceel inuu ka qoto waa ku milkin karaa anwaacu lixyaa oo dhan liannahu nabigeena salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man axyaa ardan meyita fahiya lahu dhul meyda qofkii nooleeya isagaa iskale dhul dhintay qofkii nooleeya isagaa iskale hu yihi rasuulku salى اllahu calayhi wasalam ixyaau lmawaati dhulka dhintay noolayntiisii alladii dhulkaasoo mawaadkaasoo yataratabu calayhi calaa ixyaa'ihi dhulkaas noolayntiisa milkuhu shaksiga milkigiisa uu ka dhalanayo an yuhayi'a waa inuu diyaariyo kulla shayin shay kasta minhu min almawaad dhulkaas mawaadka ahee dhintay waa inuu wax walba xaggiisa ka diyaariyo limaa shayna uu u diyaariyo shaygaasoo yuqsadu minhu min almawaad dhulkaa dhintay loola qasdayo haaliban fii khaalibin sida haalibkaa wixii loola qasdayay waa inuu meesha ka diyaariyo saasuu ku milkin karaa yani sheekhu wuxuu ku leeyahay dhulkan mawaadka ah ee milkigu ka dhalan karo oo la dhihi karo qofkii isagaa milkiyey waxaa shardi ah inuu dhulkaas ka diyaariyo wax walba oo u baahan yahay oo shaygan loola qasdo tusaale ahaan hadduu beer doonayo inuu ku nooleeyo beer sidee u taallaa oo lagu nooleyn karaa waa inuu tusaale ahaan oodoo kale oodoo kale dhulka waa inuu soo oodo markuu soo oodo <clears throat> waa inuu haddana ku sameeyo <clears throat> geedaha waa inuu ka gooyo ilaa beer marka la nooleynayo geedaha waaweyn waa in lagu gooleeyo sida dhulku uu noqdo dhul saalix oo aqbali kara abuur aqbali kara qaabkaasuu ku nooleynayo wax walba noocuu ka doonayo noo wixii uu u baahnaa waa inuu meesha ka diyaariyo hadduu leeyahay gurigan ku noolayna waa inuu gurigii derbigiisii iyo asaaskiisii iyo soo dhiso waa inuu sameeyo hadduu leeyahay ceelan meesha ku noolayna waa inuu godkii ceelkii qodo wax walba wixii loola qasdayay ayaa laga rabaa inuu meesha ka sameeyo an yuhayi-a waa inuu diyaariyo kula shayin shay kasta minhu min almawaad dhulkaas mawaadka xaggiisa waa inuu ka diyaariyo limaa shaygii uu ka diyaariyo shaygaasoo yuqsadu minhu loola qasdayey dhulka mawaadka ah xaggiisa looga qasdayo aaliban fii haalibin sida haalibkaa loola qasday wixii shay walba loola qasdo waa inuu ku sameeyo hadduu ceel yahay godkii waa inuu qodo hadduu beer yahay gidaadkii waa inuu oodii uu soo wareejiyo shardigii laakiin waxyaalaha noocaas oo kale ah <clears throat> oo laleeyahay yani waa lagu milkin karaa dhulka mawaadka ah waxaa shardi ah yani waa inuusan shaygu uusan ahayn mumtalakaadka caamka ah haddii dhulkii aada noolaysay mumtalakaad caam ah waxyaalo dadku ay u siman yihiin haddii aad ka dhex hesho maalan dhul aad noolaysatayoo gidaarkii waa soo wareejiso oodaad ku soo wareejisayo haddaad doonto guryaad ka dhisatayo saasaad ku milkiso ka dhulkii markaad milkisay waxaad ka heshay shidaal shidaalaaba meeshii ka yimid shidaalkaas ma milkine adimigaa qaadanay waa shidaal yacni dadweynahoo dhan ay isla lahaayeen oo shidaalka waxyaalaha lagu siman yahay sharciga waxaa ka mid a nifdiga iyo bahalkan la yidhaaho qaarka laamiga dhulka uu ka dhalanayo cawska waxyaalaha maaragtahay ah, biyaha oo daadkaah iska socda oo qofna uusan gooni gurigiisa ceel uga ahayn waxyaalahaas waxay ka mid tahay mushtarakaadka bini aadamku ay shirkada ku yihiin haddii marka dhulkii aada noolaysay shidaal uu ka dilaaco shidaalkaa shaqo adigu kuma lihid mana milkinaysid waxaad iska leedaha booskii <clears throat> booskii milkigiisii adigaa qaadanay laakiin shidaalkaas adigu shaqo kuma lihin shidaalkaas waxaa maamulkiisa iska leh dowladda markaa meeshaa joogto dowladdaasa marka laga rabaa mar walbaba shacabka wixii maslaxaddiisa ugu jirto inay shidaalkan ugu qaybiso waxyaalo mumtalakaad caama ah haddii dhulka aad noolaysay aad ku aragto sida nafto iyo shidaal iyo saliidda maaragtaahay dadku dhulka ay ka qotaan oo yacnii waddanka dhan ku filan waddanka dhan isaga filan hadduu yidhaaho qofkii nooleeyaba meeshii shidaalkii anigaa qaadanaya maya ma ansaxayso taa sharcigu ma ogolo taasoo kale ma milkinayo almawaatu mawaadka dhulka dhintay haadaa midkani almawaatu waa mawaadkii axkaamu lmawaad dhulkii dhintay axkaamtiisii alladii mawaadkaasoo yumlaku lagu milkin karo bilixyaa noolayn lagu milkin karo halkan sheekhu wuxuu ka hadli dhulka mawaadka ah ee la milkin karo nooca uu yahay iyo shuruudaha uu iska leeyahay almawaatu mawaadka dhulka dhintay alladii dhulkaasoo yumlaku lagu milkin karo bilixyaa'i bisababi lixyaa noolayn sababteeda lagu milkin karo ardun waa dhul ardadaasoo lam tucmar aan la camirin fil islaami islaamnimada dhexdeeda aan lagu camirin waxaa shardiga dhulka aada leedahay waa milkinahoo noolaynan ku milkinaa waa in islaamka iyo muslimiinta dhexdooda horay aan loo degin oon la camirin walam takun ardaduna aysan ahayn xariima caamirin dhul camiran xariimkiis waa inaysan oo qof muslim uu iska leeyahay oo asagu uu camirtay xariimkiisa waa inuusan ahayn xariimka maxaa loola jeedaa tusaaleaan adiga booskan adiga kuu cabiran oo adigu aada iska leedahay ama aada iibsatay ama waalidka aad ka dhaxashay hadduu booskii tusaale ahaan saddex iyo toban mitir uu yahay boos walba sharci wuxuu leeyahay xariim xariimka maxaa la yidhaha xariimka waxaa weye waa maطraxu ramaad meesha ciddu ay dambaska iskaga daadiso oo gurigooda hortooda ah maطraxu ramaad walaqmisha waxyaalaha qashanka iyo dambaska iyo meesha ay isaga fogeynayaan kaasaa waxaa la yidhaha xariim waa guriga xariimkiisii meeshaasoo kale haddaad tidhaahdo aduu saddex iyo toban mitir wey booskaagu saddexiyo toban mitirkii kaa geli maayo laakiin hortaadan jigad ka dhisana haddaad tiraad ka waran qof meeshii uu god qashanka ka qodanayo iyo meeshii qashanka uu isaga daadinayo iyo meeshii uu jalbeebsanayo galabtii uu maaragtaahay markii hoos uu yimaado uu fariisanayay ayaa tiri gurigan ka dhisana adiga mitirso saddexiyo tobankaagi mitir maniga kaa gala ma ansaxayso taasoo kale mawaad lama yidhaah qof walba gurigiisa wuxuu leeyahay meel xariim sharci uu ku tilmaamay oo madraxu ramaad ah meel dambaska la ysaga daadiyo meel la harsado meel maaragta la jalbeebsado meelaha noocaasoo kalea lamama dhowaan karo mana noolayn karti suuratu ixyaaءi اlmawaad haadihi tani suuratu ixyaaءi اlmawaad tani waa dhulka dhintay noolayntiisii noolayntaas muuqaalkeedii qaabka loo nooleeyo suuratu ixyaaءi اlmawaati dhulka dhuntay noolayn dhulka dhintay noolayntiisa noolayntaa qaabkiisii an yacmida zaydun zayd waa inuu u qasto ilaa buqcatin qayb waa inuu u qasto qaybtaasoo min almawaati dhul dhintay ka mida liyajcalahaa buqcadaas si uu uga yeelo maskanan deegaan waa inuu deegaan ka dhigto fayuxawidahaa waa inuu hareereeyo buqcadii bibinaa'in dhismo waa inuu kusoo wareejiyo hadduu deegaan ka rabo waa inuu gidaar iyo dhismo kusoo wareejiyo wayansuba waa inuu taago calayhaa buqcada dhexdeed buqcadii dusheedii baaban albaab albaabna waa inuu u samaysto wayasqufa waa inuu saanqaafeeyo bacdahaa bacda albuqca buqcadii qayb ka midana saanqaaf waa inuu u sameeyo oo hadduu guri yacni rabo inuu ku nooleeyo hadduu meesha guri ka dhiganayo waa in gidaarkii uu sameeyo waa inuu albaab u yeelo waa inuu saanqaaf uu sameeyo markaas yacni qoraxda iyo roobka iyo waxyaalaha ka celinaya sidaa hadduu sameeyo waxaa laleeyahy qofkan dhulka waa milkiyey dhulkii isagu waa milkiyey ayaa laleeyahy taa marka sharcigu wuxuu uga ixtiraasi lama ogola sida dadka qaarkood ba ay sameeyaan wax awooddaada ka baxsan haddaad dhagax isaga mudato dhul awooddaada ka mudaxsan oo tusaale ahaan kilomitr niskiis ah hal kilomitr niskiis oo kale ayaa tihi waa noolaysana see ku noolayday dhagaxaad ka mudatay waa calaamaysatay waana ka tagtay war noolee dhulkan oo ama guri ka dhiso ama ceel ka qodo ama beer ka dhigo guriga ku nafci dadka ku nafci yacni dhulkan ku nafci ama dadka u fasax maya labadaba samay ma dowladdu markaa joogtaa waxay xaq u leedahay dhagaxda inay ka tuurto dad kalena markaas la dejiyo dhulka ay xaq u leedahay leanna qofka noocaas oo kalea sharcigu wuxuu u yaqaanaa mutaxajir laa muxyi mutaxajiraa la yidhaha waa qof dhagaxeestay ee muxyi ma aha qof meesha nooleeyey ma aha meesha marka waxaa la doonay markaad milkinayso wixii loo baahnaa waa inaad meesha ka samayn karto oo awood aad u leedahay oo wax adiga yani awooddaada ah waa inaad noolaysan karto laakiin laba dhagaxan geesmanka aan ka calaameeyey waana ka tegey dhulkaasna waa lama galaan oo waxa weeye aan laiga soo gelin ma ansaxayso taas dowladdu qofku markaa waxay ku ijbaari ay leedahay ama noolee ama uga tag qof kale alwaqfu hada midkani axkaamu lwaqfi tani waa waqafka axkaamtiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay waqafka iyo axkaamta uu iska leeyahay alwaqfu waqafku luqatan min luqatin xagga luqada alxabsu xabisidw waqafka luqada carabiga waxaa la yidhaha wax walboo la xabiso waa waqaf wa sharcan min sharcin xagga sharcigana xabsu mucayanin shay mucayanoo la magacaabay xabisidiisii xabisida waxaa loola jeedaa yani waqfidiisii xabsu mucayanin shay la magacaabay waqfidiisii mucayankaasoo mamluukin ee la milkiyey mucayankaasoo qaabilin aqbali kara linaqli guurin aqbali kara mucayankaasoo yumkinu uu suurtagal yahay alintifaacu ku nafcin bihi bilmucayani shaygaa la magacaabay in lagu nafciyana ay suurtogal tahay maca baqaa'i caynihi shaygaas cayntiisa baaqi noqoshadeeda micigeedana lagu nafcin karo biqadci tasarufi maca qadci tasarufi tasarufka ka goyntiisa micigiisana shaygaa la waqfo fii raqabatihi shayga luquntiisii iyo qoortiisii in lagu tasarufana tasarufka laga jaro calaa masrifin makaanu iilidna lagu waqfo masrifkaasoo mubaaxin la banneeyey makaankaas masrifka ahoo mawjuudin ee mawjuudahoo jira oo la helay xagga sharcigu sheekhu inoo sheegi waqafka waxa sharcigu u yaqaano waa xabsu mucayan shay mucayanoo la magacaabay waqfidiisii shay la magacaabay waqfidiisii la yidhi maxaa baxay haddaad tidhaaho eh, laba dhul ama laba boos aan leeyahay labada boos mid ka mid ahaan masjid u waqfay laba boos oon leeyahay mid ka mid ah ayaan masjid u waqfay ma ansaxayo waa inuu mucayan noqdo waa inaad caynto tiraa kan booskanaan masjid u waqfay waa inaad tira lakin haddaad tiraa labada boos ama saddexda boos on leeya mid ka mid ahaan masjid u waqfay ma ansaxay waa inuu mucayan mucayankaasoo mamluukin haddana la milkiyey shayga aad waqfayso waxaa shardiya ah inaad adigu iska leedahay in milki aad iska leedahay waa shardi mucayankaasoo qaabilan aqbali kara linaqli guurid aqbali kara rarid in la raro oo la naqliyo inuu aqbali karo waa shardi naqli la yihi maxaa baxay waxaa jira shay la yidhaaho waa maguurto shayga maguurtada maxaa ka mid a ah? addoonta mustawladada ah mustawladda waa maguurtaa la yidhaha mustawladda maxaa loola jeedaa yacni haweeney addoon ah oo carruur kuu dhashay beec ma aqbalayso waqafna ma aqbalayso lama beeci karo qof kale kama beecin karto maadaama beeceedii uusan ansaxaynin waqafkeedana ma ansaxayso leanno maguurtaa la yidhaha waxaan yacni la beecin karin lana waqfi karin taasoo kale waqafkeedu ma ansaxayo qaabil linaqli ayaa shardi ah mucayankaasoo yumkinu uu suurtogel yahay alintifaacu ku nafcin bihi bilmucayani mucayankaa in lagu nafciyana ay suurtagalta maxaa kaloo shardiga ah? shaygan aada waqfayso in lagu nafciyo inay suurtagaltaa maxaa baxay haddaad tidhaaho waxaan waqfay waqfu ximaarin zamin dameer jiisa ayaan waqfay haddaad tidhaha ma ansaxayso see lagu nafcina see lagu nafcin ma ansaxayso maca baqaa'i caynihi shayga cayntiisa baaqi noqoshadiisa micigiisana la waqfo waxaa kaloo shardiga shaygan markii lagu nafciyo cayntiisa waa inay baaqi noqonayso tusaale ahaan musxaf qur'aan ah ayaad masaajidkii ku waqaftay waa saxiix leanno musxafkan markii la akhriyo wuu soo hari qofkan markuu akhristo masaajidka uga tegahay waa wax soo harayo cayntiisii ay baaqi noqonayso maxaa baxay waxaa baxay raashin haddaad tiraa waan waqfay oo waxaan u waqfay in la cuno daraashinka haddii la cuno maxaa soo haray shayga waxaa shardiga la waqfayo markii shaygan lagu nafciyo waa in cayntiisu ay soo harayso cayntiisu ay baaqi noqonayso ayaa shardi ah biqadci tasarufi maca qadci tasarufi tasarufka goyntiisa micigiisana la waqfo fii raqabatihi shayga luquntiisa iyo qoortiisii in lagu tasarufana laga jaro tasarufka waxaa kaloo shardi ah shaygan markaad waqfaysid kuma tasarufi kartid hadda ka bacdi qoortiisa qoortiisa maxaa loola jeedaa yacni wax milkiyaddiisii guurin kara oo qof kale inaad sii siiso inaad beeciso ma ansaxay raqabadiisii waa kaa guurtay shayga haddaad yacni waqafto maalan dhulkii waad waqaftay masaajid aad u waqaftay ma iibsan kartid qof kale uma hadiyeyn kartid qof kale uma sadaqayn kartid laa yaqbalu tasaruf fii raqabati mar dambe shaygaa kuma tasarufi kartid raqabadiisa raqabada maxaa loola jeedaa yacni milkigiisa inaad guuriso milkigiisa inaad meel kale u guuriso maya waqafka ma ansaxayo calaa masrifin makaanu iilidna lagu waqfo makaankaasoo mubaaxin ee la banneeyey waxaa kaloo shardiga meesha aad wax ku waqfayso meel bannaan waa inay tahy masrif bannaan waa inay tahy masrif bannaan la yidhi maxaa baxay haddii waxaan bannaanayn aad wax ku waqafto maalan waxaa tidhi yacni alwaaxdan oo kale waxaan ku waqfay kaniisadda in lagu camiro ayaan ku waqfay ma ansaxayso taas waa xaaraan wax ilaahi looga fogaanayo subxaanahu wa tacaala shayga aad wax ku waqfayso waxaa shardiya masrif mubaaxa inuu masrifkaasoo mawjuudin haddana mawjuuda wax la helayoo jiro ah waa inuu wax jiro yahay haddana waxaad wax ku waqfayso mawjuud fi lxaal xaaladaas wax mawjuuda waa inuu yahay mawjuud fi lxaal la yidhi maxaa baxay falaa yasixu lwaqfu calaa man sayuuladu lilwaaqif waxaa tidhi caruurka ii dhalan doona ayaan ku waqfay xoolahan cunuga ii dhalan doona ayaan ku waqfay haddii waqafku yahay waqaf yacni jiha mucayana hadday tahay jiha mucayana hadday tahay waqfigii mucayanka ahay ma ansaxayo inaad tiraa caruurka ii dhalan doona ayaan ku waqfay ma ansaxayso taas arkaanu lwaqfi haadihi tani arkaanu lwaqfi tani waa waqafka arkaantiisii arkaanu lwaqfi waqafka tiirarkiisu arbacatun afar waaqifun qofkii wax waqfaya wa mowquufun calayhi shaksigii dushiisa wax lagu waqfay waa kii shaksigii alaabta lagu waqfayey wa mowquufun shaygii la waqfay naftiisii wasiiqatun iyo hadalkii iyo hadalkii uu adeegsanayo qofku markuu waqwaqfayo shuruudulwaaqifi hadihi tani shuruudulwaaqif tani waa qofkii wax waqfayay shuruudihiisii shuruudulwaaqifi qofka wax waqfaya shuruudihiisu itnaani laba wey alikhtiyaaru doorasho wey waa inuu ikhtiyaarkiisa isagoon la khasbin inuu shayga waqfo ayaa shardi ah isagoon la khasbin inuu waqfo shardi maxaa baxay ikhtiyaar la yidhi haddii qofka la khasbo oo la yidhaha khasab xoolahaaga ku waqaf ma ansaxay wa ahliyatu tabaruci samafal oo ahal noqoshadiisiina waa shardi fi lxayaati fii xaali اlxayaat nolosha xaaladeeda intuu nool yahay qof tabaruci kara oo wax sadaqaysan kara inuu yahay waa shardi maxaa baxay ahliyatu tabaruc fi اlxayaat waxaa baxay qofkii sharciguba uusan u ogolayn inuu tabaruc sameeyo oo wax sadaqaysto maalan sakiirkii oo kale sakiirkii ahlu tabaruc ma ahan waxba ma waqfi karo maxjuuru calayhi bisafahin qofkii sharcigu xoolihiisii xayiraadda uga soo rogay aan soo marnay maxjuur bisafahin isagana waqafkiisu ma ansaxayo haba ansaxdo hadday doonto bacda mowtihi tabaruc waa ka ansixi qofka safiiha fi lxayaati markuu sheekhu ku leeyahy xaalat waxaa jira qofka maxjuuru calayhiga ah oo sharcigu xoolihiisii uu xayiraadda ku soo rogay wasiye waa samayn karaa dardaar oo muxuu dhihi karaa hebel markaan dhinto intaa ha la siiyo laakiin tabarucaasi maxaa weeye waa tabarucuu sameeyey bacdalmowda ah xoolahaas la qaadana markuu dhinto kabacdi maxjuur caleyhi masaladaas waa u bannaanta bacdalmowd laakiin waqafka maxaa shuruuddiisa ka mida ah? qofka waxuu waqfaya ahliyatu tabaruc fii caali اlxayaat ahliyatu tabaruc fii xaali اlxayaat waxaa shardiga qof intuu nool yahay shaygii uu sadaqeeyey lagu nafcin karo maxaa baxay dad waxaa jira iyagu wax sadaqayn kara laakiin shaygii ay sadaqeeyaan bacda almowd lagu nafcinayo muxuu yahay safiihii wuxuu dhihi karaa xoolahaas waa dardaarmay markaan dhinto hebel ha la siiyo waa tabaruc oo bacdalxayaad lagu nafcinayo kaasoo kale kama ansaxayo waqafka shuruud اlmowquufi calayhi haadihi tani shuruud اlmowquufi calayhi tani waa shaksigii dushiisa wax lagu waqfayey shuruudihiisii shayga wax lagu waqfayo ama qofka wax lagu waqfayo shuruudaha uu iska leeyahay shuruud اlmowquufi calayhi shaksigii dushiisa wax lagu waqfayo shuruudihiisi itnaani laba wey allaa yakuuna waa inuusan ahayn mowquufu calayhiga shayga wax lagu waqfayo macsiyo waa inuusan ahayn wax dembiyo ilaahay looga fogaanayo waa inuusan ahayn maxaa baxay falaa yasixu اlwaqfu calىa cimaarati kaniisatin litacabud ma ansaxayo in qofku uu wax ku waqfo uu ku yidhaaho kaniisaddan ayaan ku waqfay si loogu camiro kaniisadda alwaaxdan iyo birahan shubka iyo kaniisaddii aan ku waqfay si loogu camiro inuu yidhaaho ma ansaxayso leanna waa wax ilaahay keyrkii lagu caabudayo waa wax ilaahay looga fogaanayo subxaanahu wa tacaala marka waa inuusan macsiyo ahayn shardi wa imkaanu tamalukihi tamaluki اlmowquufi calayhi shaksiga mowquufa calayhiga wax lagu waqfayo milkintiisa milkintaa suurtagalkeedana waa shardi inuu wixii milkin karo waa shardi maxaa baxay laa yasixu waqfu lmusxaf calaa kaafir kitaab qur'aan inaad tiraa gaalan ku waqfay ma ansaxayso lannahu maba ansaxaysaba sharciguna uma ogola inuu milkiyo waa tii beecan ku soo marnay inuu xataa soo iibsado gaalkii musxaf ma ansaxaynin oo u milkiyo marka inuu tamallug yahay oo uu yacni shaygan milkin karo waa shardi waxaa kaloo baxay alwaqfu cala alcabiid addoommadana wax laguma waqfi karo haddaad tira addoonkan aan wax ku waqfay wax ma milkin karaa addoon ma ansaxayo isagana addoommo in wax lagu waqfo leannu addoommo iyaguna sharciyan waxba ma milkin karaa wa imkaanu tamalukihi mowquuf calayhiga wax lagu waqfay milkintiisa milkintaas suurtagalkeediina waa shardi in kaana hadduu yahay mowquufu calayhiga wax lagu waqfay mucayanan wax la cayinay oo la magacaabay oo laleeyahay hebelkaanaan wax ku waqfay hadday tahay waxaa shardiya inuu wax milkin karo hadda inuu wax milkin karo waa shardi in kaana mucayanan la yidhi maa maxaa baxay hadduu yahay waqafku waqaf iska caama hebelkaanaan wax ku waqfay hadduusan ahayn ee waqafku waqaf caama yahay dee shardi ma aha inuu wax milkin karo markaas tusaale ahaan maxaa ka mid a waqaf caamuu sameeyo wuxuu yidhi gurigan waxaan ku waqfay caruurtayda aan dhalay caruurtaydu haddii ay dhammaadaanna oo ay wada dhintaanna caruurta ay dhali doonaan ayaan ku waqfay buuri saxiix wuu qofkaas caruurta ay dhali doonaanna wax hadda jooga ma ah wax milkin kara lanna waxaa weye waqafka waa waqaf caama markaas hebelkaana wax ku waqfay markay tahay ayaa loo shardinaa inuu wax milkin karo laakiin waqaf caama hadduu yahay caruurtayda dhanan ku waqfay markay dunida ka baaba'aanna ilmahay dhali doonaan aan wax ku waqfay waa saxiix waxaa la dhali doonin leanna waqafki waa caam markaas waqaf caama hadduu yahay saxiix shuruud اlmowquufi haadihi tani shuruud اlmowquufi shaygii la waqfayo shuruudihiisii halkan sheekh wuxuu ka guda gelay shayga la waqfayo naftiisa shuruudaha sharcigu u xiray shuruud اlmowquufi shayga la waqfayo shuruudihiisii ثamaaniyatun sideed kownuhu shayga la waqfayo ahaanshadiisa way caynan wax caynahoo la arkayo waa inuu shaygu yahay waa shardi wa kownuhaa caynta ahaanshadeeda wey mucayanatan mid la magacaabay caynta waa inay tahay waa inaad tidhaha booskaygan ayaan masaajid u waqfay laakiin haddaad tidhaahid labadayda boos mid ka mid ahaan waqfay ma ansaxay wa kownuhaa ahaanshadeeda weye haddana cayntaas la waqfayo mamluukatan mid la milkiyey waa inay tahay waxaan milkigaaga ku jirin ma waqfi kartid waxaa shardiga shayga mowquufka inaad adigu shay aad leedahay ayaad waqfi karta wa kownuhaa ahaanshadeeda woy cayntaas aad waqfayso qaabilatan linaqli guurin mid aqbali karta waa inay tahay hore waxaan u soo qaadannay waxaa jirta cayn aan guurin aqbalayn sida addoontii mustawladada ahaa oo carruurta kuu dhashay wa kownuhaa caynta ahaanshadeeda way naafica ay tahay wax nafcila waa inay tahay caynta aada waqfayso wax nafcila waa inay tahay maxaa baxay waxaan nafciba lahayn waqafkoodu ma ansaxay maxaa ka mid a ka ximaarin zamin wataan ku miaalinaynay dameer jiisa in la waqfo ma ansaxay leanna wax nafciya ma lahan wa kown caynta nafcigeeda ahaanshadeeda wey laa bidahaabi caynihaa caynteeda tegiddeeda inuusan nafcigeedu ahayn waa shardi waxaa jira shay haddaad waqafto oo isticmaalkiisaba ku dhammaanaya cayntiisa kaasoo kale waqafka ma ansaxayo shay isticmaalka la isticmaalaba cayntiisu ay ku tegayso in la waqfo ma ansaxo waa aan ku mihaalinay raashinka raashinka la cunayo waqafkiisii ma ansaxayo leannahu haddii raashinka la isticmaalo isagii cayntiisao dhan aa baaba-ayso wa kownuhu shaygaas ahaanshadiisa way mowquufka shayga la waqfay mubaax waa inuu yahay waxaad waqayso wax sharcigu ogol yihiin waa inuu yahay maxaa baxay aalatulahwi qalabka lagu cayaaro muustikada iyo heesaha iyo waxaa lagu tumo waqafkooda ma ansaxayaan inuu sharcigaanba ogolayn wa kownuhu ahaanshadiisa way shayga la waqfayo maqsuudan shay loo qasdo waa inuu yahay shayga la waqfayo shay loo qasda la yidhi maxaa baxay wax bini aadamkuba aysan u qasdin hadduu yahay shayga waqafkiisu ma ansaxayo tusaale ahaan ka waqfi laymuunin lishami waxaa tihi liintan waxaan u waqfay in la urursado waxaas manfaco maqsuuda maba ahaba oo loo qasto ma ansaxayso taasoo kale shuruudu siiqati اlwaqf haadihi tani shuruudu siiqati اlwaqfi waqafka siiqadiisii siiqadaa shuruuddeedii wey siiqadu waa hadalka uu adeegsanayo qofka wax waqfay shuruudu siiqati اlwaqfi waqafka siiqadiisa siiqadaa shuruudaheedii khamsatun shanwo lafdun waa dhawaq dhawaqaasoo yushciru dareensiinaya bilmuraadi muraadka iyo ulajeedada laleeyahay erey dareensiinaya waa inuu ku dhawaaqo oo tusaale ahaan uu yidhaaho waqaftu haadihi اlbuqcata lilmasjid goobtan ama booskan waxaan u waqfay masaajid niyada kaliya waqafku ma ku ansaxay lafdun markuu sheekhu ku leeyahay waa iska niyeystay ma ansaxay waa inaad ku dhawaaqdo lafdi muraadka tusinayo waa inaad ku dhawaaqdo wa ta'biidu ebadeynna waa shardi shayga ebadan waa inaad u waqafto weligiis waa inuu waqaf noqdo haddaad tidhaaho laakiin wakti kooban ayaan shaygan waqfay maalan waxaa tidhi shaygan ama dhulkan waxaan ku waqfay fuqarada dadka saboolkaa ah inay yacni jiiftaan ayaan gurigan ku waqfay hal sanaana waqfi fuqaradan gurigan ku waqfay inay jiiftaan hal sanaana waqfi ma ansaxayo waqafka waxaa shardiga ta'biid ebed inuu noqdo wa tanjiizu goynna waa shardi inaan shuruud lagu xirin oo la gooyana waa shardi maxaa baxay haddii shardi lagu xiroo la yidhaaho idaa jaaءa ra'su shahri bisha madaxeedu markuu yimaado bilheblaayo ay dhalato faqad waqaftu kadaa calى اlfuqaraaء bisha markii la gaaro bilhebel oo ramadaan la gaaro ayaan shaygan fuqarada ku waqfay ma ansaxayo dee tacliiq lagu sameeyo oo la xiro ma ansaxayo isaga wa bayaanu lmasrifi makaanu iilidda caddaynteedina waa shardi shaygan meesha loo iilayo xaggee ku waqaftay inaad caddayso waa shardi laakiin haddaa iska tiraaho shaygan aniga waa waqfay war xaggee ku waqaftay ma masaajid ahaana ma guri dadka fuqarada aad ku waqftaya ma ceel la cabayaa maxay tahay waxaad waqaftay waa inuu caddeeyo masrifka makaanu iilidda in la caddeeyo waa shardi waqaftu kadaa waxaasaan waqfay keligii uu lagu gaabiyo ma ansaxay wاlilzaamu laasimintiina waa shardi laasimintii inuu laasimiyana waa shardi laasimin maxaa loola jeedaa waa inuusan khiyaar ku xirin shard اlkhiyaar shard اlkhiyaar waa inuusan ku xirin oo maalan tusaale ahaan waxaan ansixaynin inuu qofkii uu yidhaaho shaygan waa waqfay bishardi hebel uu khiyaar u yeesho markuu doono uu gadan karo bishardi hebel uu khiyaar leeyahayo markuu doono uu iibsan karo laasimba ma ahan waqaf kaa kaa go-anba maba ahan waqafkaas waa in la laasimo waqafka oo la gooyo oo khiyaar aan qofna loo siinin ayaa shardi ah suurat lwaqfi haadihii tani suurat lwaqfi tani waa waqafka muuqaalkiisii qaabka wax loo waqfo suuraة اlwaqfi waqafka muuqaalkiisii an yaquula zaydun zayd waa inuu yihaaho waqaftu haadihi daara daartan waa waqfay calى اlfuqarاء qaabkaasaa wax loo waqfa daartan gurigan waxaan u waqfay fuqarada waxay ka mid tahay siiqooyinka xiliyadan baaba-ayay ka mid tahay laakiin xilligii hore waa la isticmaali jiray xilligan hadda dadkeena soomaalidu waqf waxay u yaqaanaan masaajid bis masaajid in dhul lagu waqfo masaajid in musxaf lagu waqfo qur-aan bis waqaf kaleba dadka hadda ma yaqaano waxaa jira meelo masaajidda hadda ka muhiimsan oo ajir laga helayo oo haddaad waqfi lahayd tusaale ahaan dugsiyada qur'aanka oo dayacan dugsiyada qur'aanka oo dayacan dadkiina aysanba ku baraarugsanayn aysan usii joodin ay u malaynayaan waxa ajirka laga helayo inay tahay masaajid bis waxa waddankeenna maanta uu u baahan yahay oo aada u dayacan waxa weeye dugsida qur'aanka in boosas lagu waqfo qofkii ilaahay uu hanti siiyey waa inuu boosas u waqfo waxaa kaloo ka mid a ah waxyaalaha dayacan ribaadaat اlcilm goobo waxbarasho cilmi ah in la waqfo oo ardaydu ay wax ku baranayaan waxaa kaloo ka mid a ah, yacni ribaadaatu dalaba in la sameeyo oo la waqfo meel dalabado ardayda ama xerta ay seexanayaan aan jiifka lahayn leannahu dadka dalabatulcilmi iyagiina dhibay ku qabaan iyagana masaajiddu dhibay ku qabaan iyaga masaajiddiina dhibay ku qabaan masaajidkii seexanayaan rubama waxaa laga yaabaa qofkii dee macsuun ma aha isagoo hurday inay wax ka yimaadaan ayaa dhici karta oo masaajidkii aadaabtiisii iyo lagu cayaaro ayaa dhici karta xilliyadii hore marka waxaa la samayn jiray dadka dalabada ah ee cilmiga akhrisanaya guryaa loo waqfi jiray oo dadkan tirayaasha waxay dhihi jireen gurigan waxaan u waqfay qof walboo daalibulcilmiga ah inuu seexdo ayaan u waqfay marka waa jaanisyo furan waa fursado furan oo bannaan oo mudan in laga faa'iidaysto oo weliba ka ajir badan liannahu masaajidda hadda la waqfayo baahi masjid hadda muqdisho kama jirto magaalada muqdisho baahi masjid cusub kama jirto meel walba xaafad walba waxaa weeye jumcooyinkiiaa istiqraaq sameeyey oo ismaasheeyey waxaa laga yaabaa masjidkan isagoon buuxin oo jumcadii aan buuxin masaajid kale haddana jumco lagu bilaabo ayaa dhici karta kana jamaacadiisii aysan buuxin markaasaa masjid kale la dhisay oo haddana la yihi jumca lagu tukan marka baahi masjid muqdisho hadda kamamaba jirtaba inta badan baahidii masaajidda waa la daboolay laakiin maxaa sifir taagan oo zero taagan baahidii qur-aanka madaaristii taxfiidulqur'aan oo ardaydu ay qur-aanka ay ku xafidinayeen baahidoodii sifir u taagan zero qof wax ka qabatay oo yartahay ilaa wax naadira oon la sheegi karin mooye waxaa kaloo iyadana sifir taagan oo loo baahan yahay ribaadaat اlcilm iyo meelaha cilmiga lagu baran lahaa xalaqaadka cilmiga oo culimmada iyo dadka ducaadda ah iyo dadka ahlu khayrka ee diinta faafin lahaa meelihii ay ka soo bixi lahaayeen in la waqfo jaanisyadaasaa maanta laga heli ajir fara badan nabigeenana salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu tilmaamay idaa maata bnu aadam inqaطaca camaluhu ilaa min halaaث qofka bini aadamka hadduu geeriyoodo camalkiisii waa go-ay wax gadaashiisa loo qorayo ma lahan ilaa saddex arrimood mahan saddexdaa arrimood maxaa ka mid ahaa sadaqatin jaariya sadaqo jaariyahun kala go-aynu qofka hadduu ka tagto meelo baadiyaha ah oo ceelo looga baahan yahaa jira dhuluu marka waqfay ceeluu waqfayo wuxuu ku waqfay ceelkan in dadka fuqarada ah ay cabbaan masaakiintu ay cabbaan ayuu waqfay waa jaanisyo badan oo bannaan ma aha keliya hantidii in lagu soo koobo masaajid waqafkiisa bis iyadoo baahi masjidna aysan jirin slى اlه وsلم وbaaرك ى